alxamdu lilahi rab lcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala alimaamu malik raximah اllah maa laa yajuusu min annuxli waannuxlu hiya alcatiya ida kaana fiiha taa tuksar annuun fayuqaal nixla waida lam takun fiiha taa tudamu nnuun fayuqaal annuxlu wahiya alcatiya alatii laa tuqaabalu biciwad nixlatun nuxli qaala maliku can ibni shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf وعن محمد بn النعman بن بشير أنهما حدثاه عن النعman بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا ataa bihi ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay salam annucmaan ibnu bashiir radia allaahu canhu yaxkii can abiihi anahu dahaba bihi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faqaal inii naxaltu ibnii hada gulaama kaana lii acطaytu ibnii hada gulaama kaana lii faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama akula waladika naxaltahu mila hada hada su-aal min anabiy sal l slam hal acطayta kula abnaa'ika mila hadihi alcaطiya alatii tucطiiha ibnaka qaala laa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fartajichu rudda hadihi annixla ruddaha alqiha hada alxadiid fiihi fawaa'id minha anahu tajuuzu caطiyatu alaabaa'i lilabnaa wa hada ida kaanat alaabaa'u fi xaali asixati lakin idaa wahabuu aw acطow abnaa'ahum fi xaali maradi اlmowt faina hadihi alcaطiyata gayru muctabaratin bal hadihi alcatiyatu tadkulu fi lirfi ayb wafi lxadiidi ayضa altaswiyatu bayna alabnaa'i fi lcatiya lakin hadihi taswiya hal hiya cala aliijaab aw cala alnadbi ikhtalafu qaala bacdu ahli اlcilm minhm alimamu malik wاllayth bnu sacdi sufyaan الthawri walimaamu الshaafici wa abu xaniifa qaluu hadihi cala الnadbi falaa yajibu cala alaaba'i an yusawuu bayna abnaa'ihim fi lcatiya bal yajuuzu lahum an yufaadiluu baynahum fayucطuu bacda alabnaa'i maa laa yucطu alaakhariin wayajuuzu lahum an yucطuu bacda alabnaa'i wayaxrimu alaakhariin washaafici raximahu اllahu qaal addaliil ana abaa bakrin radia allahu canhu kaana acطىa bintahu caaisha caطiyatan khasahaa biha duuna saa'iri ikhwatihi wa qaaluu aydan fii bacdi turuqi hada alxadiid daliil calaa ana haadihi altaswiya laysat bifardin walaysat biwaajiba minhaa ayasuruka an yakunuu laka fi lbiri kuluhum sawaa hada min bacdi alfaadi alxadiid qaala nacam qaala faashhid calaa hada gayrii hada daliil calى ana hada hadihi alcatiya jaa'iza bal amara الnabiyu salى اllahu alayh wasalama ta'kiida laha an yushhidaha an yushhidaha calى gayri qaala shaafici hada yadulu calى صxaة اlhiba liannahu lam ya'murhu biraddiha fi hadihi الriwaaya wainama amarahu bita'kiidiha biishhaadi gayrihi calayha walow kaanat baatilatan maa amarahu biishhaadiha calaa gayrihi qaaluu waqowluhu farjichu aw fartajichu hada min baabi annadbi ayda walaysa biwaajib lakin alظaahiriyatu yaquuluun yajibu altaswiyatu bayna alabnaa waإida khasa bacd alabnaa'i bibacdi alcaطaaya tuctabaru hadihi alcaطaaya laagiya walakin hada qowlu ahli الظaahir وأbو cمر بن cبدالبر رجح الqول بأن hذا الأمر من bاب الندب وlaysa min bاب الوجوب وqال أكثر الفقهاء على أن معنى hذا الحديث على الندب إلى الخير والبر والفضل لا أن ذلika واجب فرضا طيب masala ukhraa ida araada an yusawiya bayna alabnaa'i fi lcataayaa fahal yajcalu albaniina lahm mithlu maa lilunhayayn am inahu yusawi bayna alinaathi waaldukuur qaal qaala sufyaan athawri oo cabdullahi bnu mubaarak yajcalu bayna adukuuri wاlinaasi cala sawa wa qaala aakharuuna bal alcadlu fiihim an yacmala kama qasama allahu fi lmiiraat fayucda adakaru mithlu xadi اlunhayayni qiyaasa calaa qasmi اllah faidaa qasama fi lxayaati qasama bixukmi illahi caza wajalla fi lmawaariid wa miman qaala bihada acطaa bn abi rabax muxamed bn xasan wa axmed bn xambal wa isxaaq bn rahuya wa fi lxadiidi farjichu macnaahu aw fiihi daliilu calaa ana lilabi an yarjica fii ma wahaba libnihi yajuusu lahu alrujuucu fii hibatihi laakin arajul alajnabiy idaa acطaa waaxida shayئa waqabadahu laysa min xaqi an yarjica fi lhiba inamaa alrujuucu fi lhibati khaasun fi laabaa'i lilabnaa ayb qaala malik an ibni shihaab can curwata bni zubayr can caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam annaha qaalat ina abaa bakrin asidiiqa kaana naxalahaa jaadda cishriina wasqan min maalihi bilgaaba wa qowluhu jaadda jaadda hada ismu faacil min jaada annahla yajuuduhaa bimacnaa saramahaa yacni qatacaha wa qowluhu jaadda hada ismu faacil ayib hal annaklu hiya alatii tajuudu aw irajulu huwa aladii yajuudu yani yaqdacu nakla hal annaklu hiya alatii tajuud am annaasu hum aladiina yajuuduuna aywa idan hada min baabi iطlaaq ismi اlfaacil wa iraadati ismi اlmafcuul yacni kaana naxalahaa majduuda cishriina wasqan yacni naklan idaa qudicat ya'tii minha cishruuna wasqan wa haadihi annakl kaana liabi bakrin fi lgaaba waalgaabatu طرفu almadina fi jihati الshimaal kana fiiha mazaaric ayb idan abu bakrin acطىa bintahu caaisha radia allahu canha maa lam yucطi akhawaatiha wa ikhwaaniha falamaa xadarathu lwafaatu qaala wallahi yaa bunayatu maa min annaasi axadun axabu ilaya ginan bacdii minki ana uxibu alginaa laki walaysa hunaaka axadu uxibu lahu alginaa akthara minki walaa acazu calaya faqran bacdii minkii kadalika aydan laysa hunaaka axadun yashuqu calaya faqruhu bacdii akhara minki wa inii kuntu naxaltuka jaadda cishriina wasqan falow kunti jadadtiihi waxtaztiihi kaana laki yani low qaطacti qabla maradii haadihi annakla waxustahaa waxustihaa ilayka yacni damamtahaa ilayka kaana laki hada wa fii qowlihi jadatiihi waxtaztiihi hada fiihi ishbaac wa hiya lugatun libacdi alcarab waalaslu wallugatu lmashhuuratu jadatihi واحتزته كما نقول brبthi وأكلته لا نقول brبtيhi وأكلتيه يا شhee cبدالله نقول هكذا ما فيها فيها يا ولا ما فيها aywan idan alyaa min baabi alishbaac wa hiya luqa qaliila waalaslu cadamu lishbaac low kunti jadadtihi waxtastihi kaana laka wa inamaa huwa alyawma maalu waarif alyowm طaalamaa anaki maa qabadtihi fainahu yataxawalu ilaa maali lirfi wa inamaa humaa akhawaaki wa ukhtaaki fakhtasimuuhu calaa kitaab illah abubakr radia allahu canhu cindahu firaasat lmu'min alqawiya yaquul almawjuud inamaa humaa akhawaaki wa humaa abu cabduraxmaan ibnu abi bakrin wa muxamed ibnu abi bakr aqul cabduraxmaan ummuhu ummu caaisha wa hiya ummu rumaan binti caamir bintu caamir wa amaa muxamed fa ummuhu man hiya asmaa bintu cumays radia allahu canha alatii istushhida minhaa jacfar bnu abi jacfar bnu abi aalib uma tazawajaha abu bakrin uma tazawajaha cali bni abi aalib cala qisati mashhuur wahiy almar'a alatii kaana yuqaal canha man araada shahaadata falyatazawaj wa ukhtaaki almawjuuda asmaa wa ummuhaa qayla ayb ayna saani ayna ukhra fi lxaml laakin abu bakrin qaal yani almawjuud alaan fi lxamli haakadaa firaasatuhu waqad taxaqaq faktasimuuhu calaa kitaab illaah qaalat caaishatu faqultu yaa abatii wallaahi low kaana kada wakada lataraktuhu inamaa hiya asmaau faman lukraa ayna lukraa faqaala abu bakrin duu baطni binti khaarijata uraha jaariyata duu bimacnaa saaxib yani saaxibatu baطni binti khaarija wahiya zawjatuhu uraha jaariya adunaha jaariya hadihi aljaariya ficlan waladat hadihi almarأaةu jaariyata wa aطlaqat calayha aw samatha caaishatu uma kulfuun binta abi bakrin wa kabirat wa jaءa cumaru yakطbu caaishata ilayha faqaalat mihluka laa yurad faاstashaarat اlbinta faqaalat ina cumar rajulu shadiid الطabci khashinu lcayshati walaa astadiicu alcayshata macah waana uriidu fatan min quraysh yasubu calaya almaala saba haakada albanaat maa yucjibuhuna kibaaru sin hiy maa tarqab fi cumar yucطini maalan kaiira ayib facaaisha kaanaha tawaradat qaalat licumar mathiluka laa yurad wa hadihi lbint laa turiidu cumar malxal dahabat ilaa camr bni caas faqaalat huyaylatuka yaa camru yani camru mashhuuru biddahaa'i wlcarab taquul duhaat lcarabi arbaca camr bnu caas mucaawiyat bn abi sufyaan qays bnu cubaada almugiiratu bnu shucba haaulaai hum duhaat aladiina idaa dakaluu axsanuu lquruuja faqaalat hada sahlun fadahaba ilaa cumar qaala yaa amiira almu'miniin anta taxtaaju ilaa imra'atin tudakiruka maa sabaqa min ayaamik fahal kallamta axada qaalat kallamtu caaishata fi ummi kulfuum faqaala haadihi maata canhaa abuuha wahiya fi lbatn walacallaka idaa tasawajtahaa tancaa calayka abaaha leyla nahaarin fakayfa taciishu macaha tudakiruka biabiha qaalat hal anta dahabta ilaa caaishata qaala nacam qaala adunnu hada min caaishata qad faaraqtu wala uriidha fatazawajat bacda dalika talxata bni cubaydillaahi min camihi ayib hada alxadiid fiihi faaida minha fiiha fawaid fiihi fawaa'id minha min shardi sixati alhibati qabla almawhuubi qabla mowti alwaahib ida maata alwaahib intaha wa qabla almarad aladi yakunu minhu mowtuhu ayib qaala huna alcarabu taquul danu alxaliimi kahaanatun yani yataxaqaq wa taquulu aydan man lam yantafic bidannihi lam yantafic biyaqiinihi wa taquulu aydan adannu miftaaxu lyaqiin ayib qaala maliku can cami bni shihaab can curwata bni zubayr can cabdiraxmaan bni cabdin alqaariyi ana cumara bna alkhadaab qaal maa baalu rijaalin yanxaluuna abnaa'ahum nuxlan uma yumsikuuna hada istinkaar min cumar radi allahu canhu yunkiru cala annaas cala alrijaal cala alaabaa aladiina yucطuuna abnaa'ahum cataaya tuma laa yuqbiduunaha wahum ahlun lian yaqbiduuha bal yumsikuunaha cindahum fain maata bnu axadihim qaal maa lii biyadii lam ucطih axada in maata alibnu qaala hada maali ma zaala biyadii maa acaytu axad wain maata huwa qaala huwa libnii qad kuntu acطaytuhu iyaahu hada alwaaqic aladii calayhi annaas ankarahu cumar wa dakara xukmahu qaal man naxala nixlatan falam yaxuzha aladii nuxilahaa xataa takuuna in maata liwarahatihi fahiya baatil hadihi bail kayf yani rajul lahu abnaa kibaar walahu banaat mutazawijaat yaquulu liixdaa banaatihi aw abnaa'ihi acطaytuka kada wa kada wamaa aqbadahaa iyaahu hada idaa xasala hakada laa tasixu hadihi hibatu bal hiya baaila wakayfa tasixu lhibatu idaa qaala hada alkalaam yanbagii an yuqbidahaa iyaahum wayusalimahaa ladayhim faidaa tasallamuu faina hadihi hibatun saxiixatu waidaa maata takunu min maali lmawhuubi lahu walaa tadkhulu fi lirf laakin idaa takallama walam yafcal shayئan fahiya baatila man naxla naxlatan falam yaxuzha aladii nuxilahaa xata takuna in maata liwaratati fahiya baatil lakin qaaluu ida araada an yahaba libnihi sagiir aw libintihi sagiira alatii lam tabluq walam tabluq xadaa sixati qabdiha kayfa tasixu hibatu alwaalid lihaaulaa'i asiqaar qaaluu yushhidu calى hadihi alhibati wayu'linu biha hada bimathaabati alqabd faida maata fainaha la tarjicu ila lirf wa ama alkibaar faynbagii an yuqbidahum iyaaha wayatasallamuu qaala shaafici alhibatu laa tasixu ila bilqabdi min almawhuubi lahu wa tasliimin min alwaahibi fain lam yakun dalika fahiya bail walaysa lilmawhuubi lahu an yuطaaliba alwaahiba hadihi masأala sata'tii fi kalaami malik wa hiya mima ikhtalafa fiiha alimaamu malik washaafici ashaafici laysa cindahu hiba yuriidu biha alwaahibu muqaabilan bxayثu idaa lam yajid hada almuqaabil yarjicu fi hibatihi hada cinda alimaam malik laysa cinda shaafici shaafici yaquul laysa lilmawhuubi lahu an yuطaaliba alwaahiba bitasliimiha liannaha maa lam tuqbad cidatun wacdun cidatun wacadahu biha fain wafaa xumida wain lam yuufi bima wacada walam yusalli ma wahaba lam yuqda calayhi bishayun wasayaati fi kalaami malik anahu ida qaala wahabtuka kada wakada waashhada calaa dalika faina almawhuuba lahu yastadiicu an yuqiima dacwa dida hada alwaahid lakin shaafici ma cindahu hada qaal huna ma laa yajuuzu min alcaiya qaala yaxya samictu malikan yaquul almru cindana fi man acطىa axada caطiyata laa yuriidu hawaabaha idan cinda alimaami malik hunaaka farqun bayna alhibati aw alhadiyati alatii yucطiiha waahibuha liwajhi illah wa bayna alhibati alatii yuriidu min waraa'iha muqaabilan qaal alamru cindana fi man acطىa axada caطiyata laa yuriidu hawaabaha faashhada calayha fainaha haabitat liladii ucطiyaha ila an yamuuta almucطi qabla an yaqbidaha aladii ucطiyaha faida maata baطla qabla an yaqbid qaala wain araada almucطi imsaakaha bacda an ashhada calayha wa huna nuqdaة اlkhilaaf bayna shaafici wa malik huna malik yaquul wain araada almucطi imsaakaha bacda an ashhada calayha walam yuqbidha falaysa dalika lah idaa qaama calayhi yacni cala alwaahibi biha bisababi shahaadati saaxibuhaa saaxibu alhibati akhadaha yani yastadiicu almawhuubu lahu an yuqiima dacwa cala alwaahibi bihadihi ashahaada alatii ashhadaha alwaahibu cala alhibati faida aqaama hadihi adacwa faina almawhuuba lahu yajuuzu lahu an yaakuda hadihi alwaahibati wa hiya fii yaday alwaahib ayb waman ucطiya caطiyatan uma nakala aladii acطaaha nakala yani taأhara can dafciha wa iqbaadiha fajaءa aladii ucطiyaha bishaahidin yashhadu lahu anahu acطaahu dalik jaءa bishaahid yashhadu lahu calى ana hada acطى hada cardan kana aw dahaban aw wariqan aw xayaanan alhibatu maa zaalat fii yadi lwaahib wa hada almawhuubu lahu aqaama shahaadatan calaa ana hada alwaahiba wahaba lahu hadihi alhayba alatii fii yadihi qaal uxlifa aladii ucطiya maca shahaadati shaahidi idaa aqaama shaahidan waaxidan yaxlifu macahu wayastaxiqu alhibata watuntazacu min yadi lwaahib waadix fain aba aladii ucطiya an yaxlifa in abaa almawhuubu lahu an yaxlif xullifa almucطi man huwa alwaahib yuqaalu ixlif calaa anaka maa wahabta lahu shayئa fain aba aladii ucطiya an yaxlifa xullifa almucطi ayb xullifa almucطi ayb in aba almucطi an yaxlif wain abaa an yaxlifa ayضa addaa ila almucطىa ma duciya aw ma dacaa calayhi ida kaana lahu shaahidun waaxid faidaa nakal alwaahib yuqaalu lahu idan acطii maa idacaa calayka almawhuubu lahu aladii macahu shaahidun waaxid acطi fain lam yakun lahu shaahidun falaa shaya calayh hada mujarad dacwa qaal wahaba lii qiila lahu iiti bishahaada yaquul ma cindii shahaada khalaas laysa laka shay qaala malik man ucطiya caطiyatan laa yuriidu hawaabaha hadihi alcaطiyatu lilahi uma maata almucطىa fawarahathu bimanzilatih hum aladiina yatasallamuuna alhiba wain maata almucطi alwaahid qabla an yaqbida almucطىa caطiyatahu falaa shaya lah in maata almucطi laa shay wadalika anahu ucطiya caطaءa lam yaqbidhu fain araada almucطi an yumsikaha waqad ashhada calayha xiina acطaaha falaysa dalika lahu laa yajuuzu an yamsikahu idaa qaama saaxibuha akhadaha hadihi sabaqatan ayib ايش بعده الهبة ها باب القضاء في الهبة قال مالك عن داود بن الحسين عن أبي غضفان بن طريف المري قد سبقت ترجمته أن عمر بن الخطاب قال man wahaba hibatan lisilati raxim idan hadihi laa muqaabil o laha man wahaba hibatan lisilati raxim aw calaa wajhi sadaqatin fainahu laa yarjicu fiiha laa yajuuzu an yarjica fiiha waman wahaba hibatan yaraa anahu inamaa araada biha hawaab yuriidu biha muqaabil bacdu nnaas cindahum zakaa wa caqliya maaliya yadhabu ilaa rajul cindahu malaayiin fa yucطiihi shayan yahbu lahu shayan yuhdii lahu shayan wa huwa yuriidu min waraa'i dalika aysh waman wahaba hibatan yaraa anahu inamaa araada biha hawaaba fahuwa calaa hibatih hadaaka idaa maa acطaahu muqaabilan istarjic hibatahu aat anaa kuntu uriidu bihaa waraaa dalika maalan anta ma acaytanii ruddaha qaala fahuwa calaa hibati yarjicu fiiha idaa lam yurda minha famaa acطaahu maa yurdiihi muqaabila canha ystarjicu fiiha qaala yaxya samictu malikan yaquul alamru lmujtamacu calayhi cindana ana alhibata ida tagayarat cinda almawhuubi lahu lihawaabi ayib idaa acطaahu muqaabila hawaab laakin tagayarat xaalatuha cinda almawhuubi lahu imaa biziyaadatin aw binaqsin faina cala almawhuubi lahu an yucطiya saaxibaha qiimataha yowma qabadahaa kaanaha bimahalati albayc fainahu yucطi qiimata hadihi alhiba yowma qabadahaa bisicri yowmiha yowma qabadahaa idaa zaadat qiimatuha aw naqasat lakin ashaafici khaalafa ayda fi hada qaal alhibatu lihawaabi cindana baila umar bail laysat bishay haadihi tudfacu lilaahi faqad wa muqaabiluha cala allah waama min annaas falaysa laha muqaabil lakin cumar yaquul fahuwa calaa hibati wallahu aclam sal allah wsl